أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alansaar stereo an electronic shop oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh salaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaa ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sagaalaad fii axkaami iljanaa-is meydka iyo arrimaha ku saabsan arrimahaasuu fasalka ku saabsanaa waxaynu maraynay qodobka laba-iyo tobnaad ciwaankiisa kafanul xariir dharkii xariirtaha meydkii in lagu kanfi kariyo in kale kafanulxariir xariirta kafanteedii wey yaxrumu waxaa xaaraama an yukafana almuslimu qof muslima in la kanfo fii sawbi xariir xariir maradeed gudaheed lagu kanfo ayaa xaaraamoon bannaanayn idil xariiru darka xariirtaa muxaramun lubsuhu xirashadiisii waa la xarimay cala rijaal ragga korkiisa ayaa laga xarimay haddii noloshii in lagu xirtaaba ayaan banaanayn fayaxrumu waxaa mar labaad xaaraama takfiinuhum takfiinu rijaal raggii maydkiisii in la kanfo fiihi fi lxariir xariir lagu kanfo xaraamu idan xaraamta xirashadeeda geeri iyo nolol labada midna kuma bannaana raggana uma banaana haddii raggu nool yahay iyo hadduu dhintuu meyd noqdo labadaba xariirta waa laga ilaalina wa ama almuslimaatu qofka haweenee muslima fa inahu arrinka wuxuu yahay wa in kaana walow kaana haba noqdo lubsul xariiri xariirtii xirashadeeda xalaalan mid u bannaan lahaa lilmuslima qofka haweenee muslima inay xariicida taaba u banaanaatee fa innahu arrinka wuxuu yahay yukrahu in la kahdo lahaa lilmuslima waxaa loo kahdaa an tukfana in la kanfo fiihi fi lxariiri lagu kanfaa la koodaa maxaa jira liannahu xariir wax ku kanfidda israaru israafun maalku dheelid wey wa muqaalaatun naha waxaa reebay canhumaa israaf iyo muqaalaa in maalkii lagu xadgudboo lagu dheelo iyo kafankii in la qaaleeyo labadaba ashaaricu rasuulka ayaa reebay calayhi salaatu wasalaam faqad ruwiya waxaa la wariyey canhu can irasuul rasuulka xaggiisa laga wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye in rasuulku yihi laa tuqaaluuha qaaliyeynina bilkafani kafanta qaali ha ka dhigina oo xariiriya wax lamida oo qaali ah meydka kafan ha uga dhigina fa inahu kafanka yuslab waaba la siibayaa sariican deg deg maalmo yar buu ku jirayaa kadib caradaaba cunaysa wa qaala abuubakar wuxuu yihi sir abuubakar wey radia allaahu canhu ilaa abuubakar xaggiisii raaliha ka noqde in alxaya qofka noolba awlaa ku xaqnimo badan biljadiidi mara cusub min almeyiti midkaan dhintay ka noolbaa uga xaqle inamaa huwa maradii meydkii la gelinayey lilmuhla korasho gabana ayay maradu jiraysaayo waxyar haddii la joogaaba alqayxi malax aw awisadiiji carun yasiilu ka daada min almeyid ka daada ayaa isla markaaba halaynaya kolka xariirnimadeedii ama qaalinimadeedii lacag badnaanteedii wax faa-iida a ah male saddex iyo toban waxaw kafankii waxaa xiga asalaatu tukasho calayhi cala almayiti qofka meydee dhintay korkiisa lagu tukado wasalaatu tukashu cala almuslim qofka muslima korkiisa lagu tukado idaa maata muslimka hadduu dhinto fardu kifaaya iska kaafin faralkeed wey waxayna lamid tahay ku tukashadu ka khaslihi khasli lmeyiti meydka dhaqitaankiisa iyo wa kafnihi kafni lmayiti meydkii mara kuduuduugidiisa iyo wa dafnihi dafni lmayiti meydkii duugidiisa saddexdaanay lamid tahay salaadii markii lagu daro afar bay isla noqdeen idaa maata waaxid min almuslimiin haddii muslimiinta qof kamida dhinto faaladii yajibu cala albaaqi muslimiinta nool korkooda waxaa ku waajiba arbaatun gasluhu wa wasalaatu calayhi wa dafnuhu afartana muslimiinta noolnool ee midkaan dhintay agtiisa ku nool afartanaa laga rabaa muslimiinta wixii kharaja ee xoolo u baahan baa qaraabadiisa iyo hantidiisii laga doonayaan amaa dhaqidiis iyo halahan muslimka qofkan dhimashadiisa maqlay oo dhan ayay korkooda waajib ku tahay idaa qaama hadduu u qumo bihaa afartii shay fardu kifaayadii wey salaadii maalan bacdulmuslimiina haddii muslimiinta qaarkood meydkii ku tukado sakada dembigii waa dhacaya can ilbaaqiina intii muslimiinta ka hartay oo inta tukatay maahee intii kale dembigii waa ka dhacaya faqad kaana rasuulullah eeba weyne rasuulkiisii wuxuu ahaan jiray sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelya allah ku badiye wasalli mid tukada calaa amwaati lmuslimiin dadka muslimiinta maydkooda korkooda ayuu nabiga ku tukan jiray xataa inahu nabiga kaana wuxuu ahaan jiray qabla an yaltasima intuusan isu xil saarin horteed biduyuuni lmu'miniin dadka dhintay deenyaalkooda intuusan isu xil saarin idaa maata almuslimu qof muslima hadduu dhinto oo wataraka uu ka taga daynan maas korkiisa lagu leeyahay lam yuqda aan la gudin yamtanicu nabiga waa ka reebtoomi jiray min asalaati tukasho calayhi cala almeyiti ka dhintay korkiisa lagu tukado wayaquulu asxaabta wuxuu dhihi jiray salluu ku tukada calaa saaxibikum qofkaan dhintee saaxiibkiina adinka ku tukada afar iyo toban waxa wey shuruudu salaati cala almayit ku tukashada meydka lagu tukanaya salaadeeda salaadaas ayaa shuruud leh shuruudu salaa salaad shardiyaalkeedii cala almayit ka dhintay korkiisa lagu tukado yushtaradu waxaa la shardiyaa lisalaati tukasha loo shardiyaa cala aljanaasati meyd korkii lagu tukado maa yushtaradu wixii loo shardin jiray lisalaati salaad aan meyd lagu tukanayn ee sidii kale loo tukanayo farada wixii loo rabay ayaa jinaasana loo rabaa ka bilow min dahaarati alxadad asqar iyo akbar labadaba xadad akbara maa yuujibu algusla xadad akbar baa la yihaa wamaa yuujibu alwuduu waysaqaad wixii waajibiyana xadad asqar baa la yihaa labadaba waa in daahir laga yahay min dahaarati alxadad xadadkii in daahir laga yahay wey asqarna uusan jirin akbarna jirin walkhubsi nijaasa wey nijaasana waa in daahir laga yahay oo qofka salaatuljinaaza tukanayo barkiisa iyo badankiisa iyo meeshuu taagan yahay midna wax nijaasa inayan lahayn wey ka gadaal wasatrulcawra cawradii in la asturo wey waistiqbaalu lqibla koolka in qibladii la aadiyo shuruudaasay salaadu lahay intiiba iyana la raba lianna rasuula suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya samaahaa salaatuljinaaza wuxuu ku magacaabay salaatan buu ku magacaabay oo faqaala nabiga wuxuu yihi salluu tukada calaa saaxibikum saacidkiin korkiisa ku tukada fatuctaa waxaa la siinayaa salaatuljinaasadi idan haddii nebiguba sidaa yidhi xukma asalaa salaad xukumkeed baa la siinayaa fii shuruudihaa shuruudi salaa shuruudu salaa shan bay ahayd dukhuulu wakti unbaa ka maqan istiqbaalu lqibla iyo tahaara iyo satru lcawra intaba waa loo shardin jiray ka gadaal baa waxaa lugu dari jiray dukhuululwaqti taa unbaa ka maqan intii kale waa la wadaagtay idan waa salaad wey waa taa jinaazada shan iyo toban furuuduhaa salaatuuljanaaza faradyaalkeedii wey furuudu salaati iljanaaza janaazada salaadeeda faradyaalkeedii hiya waxaa weeye alqiyaamu istaagin alqiyaamu istaagid baa ugu horeysa lilqaadiri qofka awoodee kara calayhi cala alqiyaam istaagga korkiisii qofka kara inuu istaago wey laba waniya salaatuljinaasadii in la niyoodo wey daliilkii niyada liqowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wuu nabiga yihi inamaa wax kale ma aha alacmaalu camalyaalka la sameeyo biniyaati bisababi niyaat kamaalulacmaal shuruudulacmaal sixatulacmaal qubuululacmaal biniyaat niya qabideed baa camalku ku asaxaa ku kaamil noqdaa lagu aqbalaw saddex wa qiraa'atu alfaatixa faatixa akhrinteedii wey haddaan faatixa la aqoonina aw ilxamdu eebba ku mahadin iyo wasanaa ugu ammaanis calayhi calallah eebba weyne korkii la ammaano wey wasalaatu naxariis dalab iyo wasalaamu nabadgelyo dalab calaa annebiy nebiga korkii naxariis iyo nabadgelyo lagu saliyo sala allahu calayhi wasalama eebba weyne nebiga korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiya atakbiiraatu allaahu akbar alarbaci afarta waducaau meydkii oo loo duceeyo ka gadaal wasalaam salaama naqsada wey intaana waa faradiyaalkeedii ama afkii loo tukan lahaa waa kana lix iyo toban waxaa wey kayfiyatuhaa kayfiyatu salaati iljanaaza janaazada salaadeedii habkeedii waa kana wa kayfiyatuhaa salaatu ljanaaza habkeeda hiya waxaa weeye habkii salaatuljinaaza an tudaca aljanaasatu waa in janaasadii la dhigaa wa markay mid keliya tahay aw iljanaa-is dhowr hadday yihiin waxaa la dhigayaa qiblatan dhankay markaa qiblada jirtaa la marinaya wayaqifu limaamu ninka dadka tujinaya waa joogsanaya wannaasu dadka intiisii kale waraa'ahu waraa alimaam imaamka gadaashiisay joogsanayaan halaathata sufuuf saddex saf iska dhigayaan ugu yaraan fa akhar iyo kasii badanba daliilkii waa kan liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yidhi man qofkii ay sallaa tukato calayhi ruuxa korkiisa halaathatu sufuufin safafyaal saddexa ay ku tukadaan faqad awjabad saddexdaa saf janno gelid bay u waajibiyeen oo kolkaa fa yarfacu qofka tukanayo wuxuu kor u qaadayaa yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadaya naawiyan isagoo qalbiga ka niyoonaya asalaata tukasho cala almayiti mid keliyata hadduu yahay maydka korkiisii lagu tukado aw ilamwaati ama meedyaalka badan korkooda lagu tukado intacadadu hadday badan yihiin qaahilan isagoo midka tukanaya odhanaya allaahu akbar ayuu odhanayaa ilaahbaa wax la arkaba ka wey suma kolkuu allahu akbar yihaah dabadeed buu yaqra'u lfaatixa faatixadii buu akrinaya hadduusan aqoonin qur-aanba aw yaxmadullah eebba weynuu ku mahadinaya has eebba kaadka uun idaylkii wajalle eebbaweynaayi ka gadaal wayusri waa ammaanaya calallaahi eebbaweyne korkii yuu ammaanaya uma ka gadaal buu yukabbir allaahu akbar mar labaad leeyahay raafican isagoo kor yeelaya yadayhi labadiisa gacmood inshaaa hadduu rabo aw yatrukuhuma ama wuxuu uga tegayaa labadii gacmood calaa sadrihi xabadka korkiisa iyagoo fuula habkay u fuulaana alyumnaa gacanta midige fowqa alyusraa gacanta bidixe korkeeda iyadoy fushay xabadka fuulaan buu sidaa u daynayaa ka gadal wayusalli markaasuu ku sallinayaa cala annabiy nebiga korkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wuxuuna akhrinayaa asalaata salaadii alibraahiimiya kamaa sallayta calaa ibraahim wabaarakta calaa ibraahim middaa ibraahim kale ayaa afdalu salaata cala aliطlaaq si nabiga loogu salliyo tan ugu fadli badantaa wey iyadii buu akrinaya markuu salaada ibraahiimi akriyana uma yukabir mar labaad buu allaahu akbar leeyahay kolkaana wayadcuu wuxuu u ducaynayaa lilmeyid kan meydkaa ah korkiisu u ducaynaya kolkuu ducadaa maydka dhameeya mar saddexaad uma yukabir allaahu akbar buu leeyahay wain shaaa hadduu rabana daxa waa duceeya wasalama waa salaama naqsada aw sallama bacda takbiirati raabica allaahu akbarta afraad ka gada ayuu salaama naqsadaa mubaasharatan sanku ugu qabanaya tasliimatan waaxida joogidii baa dhiman lagu daahi maayo hal salaama naqsi daliilkeedii waa ka limaadaa u daliila ruwiya la wariyey anna sunnata jidkii nabiga uu jideeyey fi salaati tukasho gudaheed uu u jideeyey cala aljanaasa meydka korkiisii lagu tukado ayuu ka bira alimaamu imaamka allahu akbar waa inuu mariira suma yaqra'u bifaatixati alkitaab faatixadii buu akrinaya bacda takbiirati luulaa allaahu tii hore isku xirtay salaada ee uu ku galay ka gadaal faatixuu akrinaya siran qarsoodi ku fii nafsihi naftiisa gudaheeda ku suraysanayo buu akrinaya huma ka gadaal buu yusalli cala annabiy allaahu akbar baa u dhaxaysa huma ka gadaal buu yusalli cala annabiyi ku sallinaya sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar baa ka dambaysa wayukhalis adducaa wayukhlis uu baraxtirayayo adducaa la tugmada lilmeyiti meydka liljanaaza janaasadiibuu ducada u baraxtinayaa fi takbiiraati allaahu akbarada walaa yaqra-u ma aqriyo fii shayin shay gudihii minhuna kamida uma ka gadaal yusallimuu siran qarsoodiibuu u salaamo naqsada u fii nafsihii ku qarsanayo toddobiyo toban waxaa wey qofkii salaada janaaso dhaafto ee dib ka soo gaara siduu yeelaya waa sidee haddaa lagu sheegaan almasbuuqu ka lagala hormaray fii salaati iljanaaza janaaso salaadeedii lagala hormaray wy walmasbuuqu ka laga dhaqay oo laga hormaray inshaaa hadduu doono allah wuxuu qadeeya maa faatahu wixii dhaafay min atakbiiri ah mutataabican isagoo israacraacsiinaya allahu akbar allahu akbar laba hadday dhaaftay saddex hadday dhaaftay waishaa hadduu doonana taraka waabuu iska dhaafaya intuu la soo gaaray imaamka ayuu la tukanaya la allaahu akbarsanaya wasalama waa salaamo naqsada maca alimaami isagoo imaamka la jira biqowlihi baa u daliila hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye licaaisha umunaa caaisha wuxuu u yihi waqad sa'alathu iyadoo umunaa caaisha nabiga weydiisay annahu nabiga inuu yukfii qariyey calayhaa korkeeda bacda takbiir allahu akbartiibuu qaar ka qariyey laa tasmacahu ma ayan maqlin maa samicti ma adan maqlin miya fakabiri iska allahu akbarso wamaa faataki wixii kaa tegayna falaa qadaa calayki qadla korkaaga ma aha ixtaja bi hada alxadiid xadiidkan waxaa xujaystay saaxibu lmuqni libni qudaama ayaa xujaystay walam aqif sheekh abubakar wuxuu yihi kumasa istaagin lahu xadiidkan calaa takhriijin in saxiixuu yahay iyo in kale cid ka hadasho xadiidka takhriijisay isma kortaagin sideed iyo toban waxaa wey man dufina qofka la duugo walam yusalla caleyhi asaan lagu tukan waa la duugay meydki lagumana tukan kol dan baa la ogaaday maxaa la yeelaya man dufina maydkii la duugay walam yusalla aan lagu tukanin calayhi korkiisa man dufina qofka la duugo oo walam yusalli aan lagu tukan calayhi korkiisa sulliya calayhi korkiisii baa lagu tukada wahuwa fii qabrihi isagoo xabaasha ku dhex jira daliilkeediina waa kan id sallaa waxaa tukaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ahla rasuulkiisa calaa latinaa korkeed buu ku tukaday taquumu lmasjida masaajidka xaaqi jirtay bacda an dufinad haddii la duugay ka gadaal wasallaa asxaabuhu asxaabtii nabigana waa tukadeen khalfahu nabiga gadaashiisa ayay ku tukadeen kamaa yusallaa sida loo tukanayo cala alghaa'ib qofka maqan korkiisaa lagu tukanaya walow bacudat ilmasaafa masaafaduba ha dheeraatee isallaa waa tukaday nabiga sala allahu calayhi wasalama cala annajaashiyi ninkii muslimka xabashiga ahaa ayuu nabiga ku tukaday wahuwa kan lagu tukadee najaashi fi lxabasha arlaam xaaruu jiray warasuulu suubanaha iyo waalmu'minuun ragga la tukanayeyna fi lmadiinati almunawara madiina almunawara gudaheedii joogow alfaadu ducaa marka meydka lagu tukanayo ducadii loo ducaynayey erayo badan baa soo arooray ereyadii qaarkood baa kuwa kana ruuyad waxaa la wariyey canuu nabiga xaggiisa laga wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo alfaadu adciya ducayaal erayadood baa nabiga laga wariyey ducooyinkaasoo kahiiratin fara badan minha ducooyinkii nabiga laga wariyey waxaa ka mida maa yeli ducooyinkan soo socdeen akrin doonaa ka mida laakiin wa ayu lafdin erayi u isticmaala ku dhaqma qofka tukanaya oo minhaa ka mida ducooyinka soo arooray iyo kuwaan soo aroorinba ajiza waa u gudayaw oo waa ku asacaysa kuwaanaa soo arooray allaahuma yaallah eebbaweynow ina fulaana ninkii hebelahaa amag meydkii hebel gabadhii ibna fulaan fulaan wiilkiisa ahaa fii dimatika adduunye ka teg adiga eebbaa dhankaagu aado dimadaad iyo luquntaaduu ku sugan yahay waxabli jiwaarika eebbaweynow dariskaaga xarigiisiibuu haystaayo adiga eebbuu kula darsay ee faqih ilaahow ilaali ninkaan kula darsay dimadaada ku jiri ammaankaaga alla waxaad ka ilaalisaa min fitnati alqabri qabriga balaayadiisa wa cadaabi annaari naarta cadaabkeedii ka ilaali waanta adiga eebbaweyne ana ahlulwafaa hadduu xariggii dariskaaga qabsaday amuu ammaankaaga galay oofin wax la oofiyo adiga ahaluha waalxaqi xaqada ahaluha allaahuma yaa allah weynow fakfir dhaaf lahu meydka warxamuu u naxariiso fainaka adiga fainaka adiga eebba anta adiga keliga ayaa alkafuuru eebba dhaafid badana arraxiimu naxariista xaadas waa soo aroortay tanna waa soo aroortay allaahuma ya allah eebba weyno ikfir u dembi dhaaf lixayinaa intanada nool wamayitanaa intanada dhimatay wasagiiranaa intanada yaryar wa wakabiirina intanada waaweyn wadakarinaa waxa naga lab waunhanaa waxa naga dhadig waxaadirinaa waxa naga jooga wakaa'ibinaa waxa maqan iyadana waa soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay allaahuma yaa allah eebba weynow man qofkaad axyayta u noolayso oo minaa anaga naga mida fa axyihii noole cala alislaam islaamnimo korkeed ku noole man qofka tawafaytahu aad hobsatoo nafta ka qabato minaa inaga naga mida fatawafa ilaahu oofso cala aliimaan iimaan korkiisii ku oofso allaahuma ya allah eebba weyno laa taxrimnaa hanaga hoojin ajrahu maydkan ajrigiisii walaa tudilnaa hanana lumin bacdahu haddaan duugna ka gadaal intaa waa inuu maydkii weyn yahay wain kaana almayitu maydka lagu tukanaya hadduu sabiyan ilmo yar yahayna kan tukanaya ducaynaya wuxuu oranaya allaahuma yaa allah eebbaweynow ijcalhu waxaad canugaan dhintay ka yeeshaa liwaalidayhi labadii dhashay uga yeeshaa salafan hormar usahanoo oo kasii horeeya wadukhran kay iyaga u a dhigaal u ah wafaradan horamar uga yeel wasaqilan low cusle bihi canugaan dhintay mawaasiinahum waalidkii dhali miisaankoodii ku cusle wacdim allo weyne bihi canugaan dhintay ujuurahum waalidkii dhali ajiiryaalkoodii walaa taxrimna eebow hana hoojinin annaga iyo wa iyaahum waalidkii dhalay ajrahu canugaan ajrigii laga heli lahaa walaa tafsidna allow hana balay iyo wa iyaahum waalidkii ilmahan dhalay bacdahu canuga ka gadalo tanna waa soo aroortay allaahuma yaa allah eebbaweynow alxukuma jihaaleeshi bisaalixi salafi lmu'miniin inta eebba rumaysay kuwoodii horeeyey intoodii susuubanayd haleeshi fii kafaalati ibraahim canugii yaraawe nabi ibraahim kafaaladiisii gudaheeda wa abdilhu eebba u bedelkan dhintay daaran guri khayran ka fiicnaan badan min daarihi gurigii uu ku noolaa wa ahlan reer alle uge khayran ka fiicnaan badan min ahlihi reerkuu kasoo dhintay wacaafihi eebba u caafi min fitnati alqabri qabriga balaayadiisii ka caafi wa min cadaabi jahanam jahanamo cadaabkeedii ka caafi labaatan maydkii oo la sagootinayo sidii wax nool oo gurigii laga ama beel raacayaana tashyiicu ljanaaza maydkii sagootintiisii iyo wa fadluhu fadlu tashyiic sagootinta maydka la sagootiyey qiimigay leedahay min asunati waxaa ka mida sunnada rasuulka u jideeyey tashyiicu ljanaaza meydka raacidiisa wahuwa tashyiic waxaa la yiha alkhuruuju bixitaan macaha jinaasadii lala baxo wadaalika arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya aleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya uu nabiga yihi cudulmariida qofka buka booqda wamshuu socda maca aljanaaza janaasadana ma eed socda tudakirukum janaasadii waxay idin xusuusin alaakhira maalintii qiyaama idin xusuusin wey waxaa kaloo sunnadii kamida alisraacu dadejin bihaa meydkii la dedejiyo durba laasoo xabaasha la geeyo daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi asricu maydka duugidiisii dadeejiya oo hadduu dhinto inta godka laga qodaa ka badan yuusan bannaanka aalin godka markii la diyaar gareeyana hala geliyo asricu maydka u degdega fa inta ku jinaasada hadday tahay saalixatan mid suuban fa khayrun wanaag badan baad tuqadimuuna ha u gelinaysaan ilayhi wanaagga oo jannaa qabrigii alla uga dhigaya kolka lugooyada adduunka dhaafiya ee jannada u dedejiya ku hadday tahay jinaasada siwaa daalika midaan ficnayn oo caasiyada hadday tahayna fa sharun balaayo maa tadacuunahu ka dejinaysaano can riqaabikum qoortiinna maxaad qoorta ugu wadatiin shaqigan ahlu naarka la gaara qabrigeen abaalkiis fura loogu shuday isdhaafiyo wey idan laba gooraba hadduu fiican yahay meydka jannaa loo wadaa hadduu xun yahayna shar lama wado laba gooraba u degdegow kamaa yustaxab sida loo ammaanay almashu socotaan amaamaha la socda wey annagasaan meeshaa u gabsayn arka mayd haddii laqadaa waa lala ordaa mama soo gaaraysid xasil iyo degaano in lagu wadow idan wixii akhyaara jirib colays ayaa meydka hor soconaya gadaashoodaa la wadaya marka waa la ordaaya waa la kala baxsanaya mana soo gaaraysi kamaa yustaxabu sida loo ammaanay almashyu socotaan amaamaha janaasada horteeda la socdo id kaana anabiy subanaha wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama wa abuubakrin wa cumar intuba waxay ahaan jireen yamshuuna kuwa socda amaama aljanaaza janaasada horteeday socon jireene waa in janaasadii xasan loo wado akhyaartini hor socotow wa amaa fadlu tashyiic sagootin la sagootiye jinaasada qiimigeeda faqad qaala wuxuu yihi fiihi fi tashyiic sagootintii gudaheeda nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yihi man itabaca qofka raaca janaasata muslimin qof muslima meydkiis la wada raaca iimaanan rumaynu eebba rumaysan yahay waxtisaaban iyo ajri tirsi u ajir tirsanaya u raaca oo wakaana ahaada ka gadaal macaha maca aljanaaza wuxuu la socday xataa yusalaa inta looga tukado calayha janaasadii korkeeda oo wayufraq laga faraxasho min dafniha dafni ljanaaza janaasadii duugideeda kolka salaadeedii iyo duugidii buu labadiiba ka qeyb galay fa inahu qofkaas yarjicu waa gadoomayaa min alajri ajri xaggii wuxuu kala gadoomayaa biqiraatayni laba buuroo waaweyn yuu la gadoomaya kullu qiraatin buur la arkaaba midlu uxudin uxud madiina almunawara biqiraadin hal buur wey kow iyo labaatan waxaa wey waxyaalahan aan loo baahnayn oo marka meydka la qaado laiska ilaalinayo meeshaasna khaladkeennii baad arki doonta annaga waxaan ammaan iyo faalla moodi jirnay si loo muujiyo qofkan dariiqadii uu ka tirsanaa in inshaad laga daba qaado nin cod dheer oo waxbartood yaqaan yaa qaba laleeyahay aw murshidaa waa kana aqalka haddii laga bixiyo buuqii laga daba bilaabaa lagu duugaayo kisa dila waa la dhigaya ihii dhiga waa la dhigaayaa hawshii baa soconaysa taasi shareecada sida loogu gafay dhegeyso maa yukrahu wixii la kahday cinda tashyiic sagootinta meydka agteedii la kahday wey awalan yukrahu waxaa la koodaa khuruuju nisaa naaga bixitaankooda ay maca aljanaaza baxan jinsi daciifa wey korkoodana cawrow waxba ku tari maayaan inay ooyaanay buu kuu kordhiyaanna halis wey idan naagyaa iska joogta gurigo waxba naag mayd raacin taas waa la diiday yukrahu waxaa la khuruuju nisaa naagii bixitaankooda maca aljinaaza ay maydka la jiridiisii bixaan daliilkeedii waa kan liqowli ummi catiya wadaad saxaabiyada jaliilada oo meydka dhaqi jirta haweenka oo saxkaamta jinaasada nabiga iyo dhaqida meydka si gaara u baraya kolkaa liqowli ummi cadiya ayaa tiri radia allaahu canha eebba xaggeeda raalliha ka noqde muhiina ah haweenkii haddaan nahay waana laga reebay an natabica aljanaa-is inaan meydadka raacno hase yeeshee walam yucsam lama adkaynino calaynaa korka naga laguma adkaynin oo xaaraam lagama dhigin markaa karaaho wey karaahadana waa laga tegayo kow waxaa kaloo la kaaday kamaa yukrahu sida loo kooday rafcu sawti codkii koryaalidiisa cinda cinda aljanaaza janaazadii agteedii kor loo qaado bidikrin iyadoo eebba la xusaayo waa kor loo qaadaya aw qiraa'atin waxbaa la akrinaya aw hayriha ama haddii kale heesawleed baa lagu qaadayaayo si ciidda marka la duugaayo shafiica allaahu laa ilaaha ila allah ila allah muxamed rasuulullahi imiftaaxu daari waxaasaa inta la wadaago la kala sugo haddaad reeshabeelle ahaan jirteen waxaasaa la qaadayo badiilka heestiina waa la darandoorinaya badiilkii labada gees baa looga dhufanaya sidii iyada xoolo la shubaayoo kale baa hees howleed la qaadayo waxaasoo dhan baa looma bara inta meydkaa la duugayo ama la wado shanqar la qaadaya male kama yukrahu sidii loo kooday rafcu sawti codkii koryeelidiisa cindaha cinda aljinaaza bidikrin xataa laa ilaaha ila allah subxaana allah ha la yidhaaha korsa loo qaadi maayo aw qiraa'atin qur-aan iyo wax la akrin maayo aw kayriha wax kale id kaana asxaabu rasuulillah eebbaweyne rasuulkii asxaabtiisu waxay ahaan jireen sala allahu calayhi wasalama yakrahuuna kuwa na-a rafca sawti codkii koryeelidiisii cinda halaahin saddex goor cod kor in loo qaado asxaabtu ma ogolay cinda aljanaaza meydba haddii hawshii lagu jiro cod kor loo qaado asxaabtu ma ogolayn wa cinda dikri eebba haddii la xusaayana dhawaaq ma ayan ogolay wa cinda alqitaali dagaal jihaada haddii lagu jirana asxaabtu dhawaaq ma ogolay saddex kamaa yukrah waa aragtay kuwa aan dan kalahayno xabaalihii isaga kor fadhiisanaya iyadana lama ogola kamaa yukrahu sida loo kaahday aljuluusu fadhiisasho qabla an tuudaca aljanaaza janaasadii rag baa luqunta ku wada waa la sidaa adigiina waad sii fadhiisatay taa ma banaana kamaa yukrahu aljuluusu fadhi sidii loo kahday qabla an yuudaca aljanaaza janaasadii intaanaan la dejinin la fariista horteed minacal alacnaaq luqunyaal korkooda aan lagaba dejinin daliilkeedii waa kana liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu yihi idaa tabactum haddaad raacdaan aljanaaza may falaa tajlisuuha fariisanina xataa yuudac ilaa janaasadii laga dejiyo bilardi dhulka labiyo labaatan waa dafnuhu maydkii duugidiisa dafnulmeyiti meydka duugidiisa wa huwa dafni waxaa la yihaa muwaaraatu jasadihi maydka jirkiisii oo la asturo kaamilan isagoo dhan bituraabi cara lagu asturo ayaa la yidhaahdaa iyadana fardu kifaaya iska kaafin faralkeedu daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila liqowli hadalkii eebbaa u daliila tacaala eebba korahaye uma ka gadaalbu amaatahu eebba insaankii dilay oo fa aqbalahu xabaalgeliyey walahu dafniga la duugaya wuxuu leeyahay axkaamun xukun yaaluu leeyahay minha axkaamtii waxaa ka mida kow an yucamaqa alqabru xabaasha meydka la dhigayo in la dheereeyo wey tacmiiqu in hoos loo qodo wey ku jira sa haddii loo faago meydkii la dhigo dugaaggaa kala baxaya ama urtiisii baa soo banafayso kor soo baxaysa kolkaa god dheer oosan dhugaagna gaari karin urtiisiina ayaan soo noqonayn baa la raba an yucamaq waa in la dheereeyo alqabru xabaasha tacmiiqan dheerayn yamnacu reeba usuula sibac dugaag gaaridii iyo wadayu shimbir ila almeyid meydkii ay gaaraan iyo dugaag wayaxjubu dadkana ka xijaaboo ka qariya shariixatahu maylka shiirkiisa an takhruj inay soo baxdo riicdii oo fatuudii ay dadka dhibto daliilkeedii waa ka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye wuu nabiga yihi axfiru qoda xabaasha wa acmiquu dheereeya godka wa axsinuu wanaajiya xabaasha wa adfinuu ku duuga alitnayn tabartiibaa yar maydkuna waa badan yahay labo wa halaata saddex fii qabrin waaxidin hal xabaal gudaheed isla dhiga faqaaluu asxaabta markaa waxay yidhaahdeen man nuqadim ama laba ama saddex haddaan hal xabaal dhex dhigayno keen xagga qiblada xijinayna man nuqadim keen hormarina yaa rasuulallah eebbaweyne rasuulkiisiiyo qaala rasuulka wuxuu yidhi qadimuu waxaad hore marisaan akharuhum ka agharahum midka meytidan la geynaa qabriga ugu badnaa qur-aanan kan jusuu yaqaanay kana labuu yaqaanay ka labada yaqaan a hore la marina ka kala gadaalaa la marina laba anyulxada waa ilaa ilaa fi lqabri qabriga laba sibaa loo qodaa haddii dhulka uu adag yahay markii xabaal bilaashta la dhammaystiro badhaanka midige kiblad xiga iilka loo sameeya magaceeda laxdi baa la yidhaa dhulka hadduu jilicsan yahayna yuusan dumine xabaal bilaashka marka la sal gaaro ayaa bartankeeda jeexdii yar laga jeexaa magaceeda shaqi baa la yidhaa laxdigaa fadli badan kolka laba waxaa wey ayulxadda in la qalloociyo ilkii filqabri qabriga gudihiisa idinlaxdu gaarka qodidda iilkii gaar laga godaayo ayaa afdalu qiimi badan wain kaana shaqu walow kaana shaqu dhaxka jeecidduba ha noqoto jaa mid banaane daliilkeediina waa kana liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiye allaxdu iilidii dhanka midiga laga qodayo iilka iyo meesha maydka la dhigaayo lanaa inaga muslimiinta leh washaqu salkii oo laga jeexana bikayrinaa dadkaan muslimka ahayn baa leh walaxdu isagii baa kuu kala tilmaamaya laxdu huwa alxafru qodid wey fii jaanibi alqabri alaymani qabriga dhinaciisa midige ee qiblada xiga in la qodo wey washaquna huwa alxafru qodid fii wasati alqabri qabriga dhexdhexaadsi la qodo wey saddex yustaxabu waxaa la ammaanay liman xadara qofka yimid adafna duugidda meydka an yaxsuba inuu daadiyo halaata xadayaatin saddex daadin min aturaabi caradii qabriga laga qoday saddex goor ii riixo godka ku daadiyo biyadihi gacantiisa qofa yarmi uu gano bihaa caradii fi lqabri xabaasha gudaheeda waxaana laga soo daadinayaa min jihati raasi ilmayin maydka madaxiisa dhan ku xigo daliilkeediina waa kan lificli rasuul suubanaha samayntiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye udaalika arrinkaa sameeyey kamaa dakarahu sida arrinkaa uu sheegay ibnu maaja ninkaas sheikhaa weriye xadiidka bisanadin sanad buu ku wariyey nabiga lagu tiiriyey laa ba-sa bihi aan sanadkaa dhib lahayn afar waxaa weeye an yudkhila almeyit meydkii waa in la geliyo min muakhiri alqabri qabriga gadaashiisa ayaa meydka laga soo gelinayaa idaa tayasara hadduu fuudaado daalika arrinka ka gadaalna waa ayu wajah waa in loo jeediya meydka ila alqibla qibladii baa loo jeedinaya mawduucan isagoo la dhuldhigay calaa janbihi alayman in dhinaciisa midiga loo dhuldhigay wa an yuxalla an tuxalla in la furfuro wey arbidatu kafanihi kafanka waxa ku xirna in laga wada furo wey wa an yaquula waa inuu yihaa waadicuhu midkaan dhabankiisa dhulka dhiga bismi illaah eebbaweyne magicii baan dhinacaaga dhulka ku dhigay wacalaa milati rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa diintiisa korkeeda baan meydow dhinacaaga dhulka ku dhigay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo daliilkeedii waa lificli rasuul rasuulka samayntii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuul korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo daalika arrinkaasuu sameeyey shan waxaa wey an yuqada in la dado qabra almara meydka la duuga haween hadduu yahay waa intaasoo waxun faydmaane qabriga afkiisa maraha lagu qabto anyuqadaa waa in la daboolo qabla almarati naagti cabaasheedii bihawbin mare waa in lagu daboolo asnaaca wadcihaa haddii naagta la dejinaa dhacdeeda fii qabriha xabaasha la dejina amara lagu dadaa id kaana salaafu akhyaartii horreysay waxay ahaan jireen yasujuuna kuwa damooga qabla almarati naagta xabaasheeda maray ku damoogi jireen xaala wadciha kolka xabaasha la dhiga duuna qabri rajuli ninka saxabaashiisa mare laguma damoogi jirin iyadoo wixii dhowra ay dhowraayiin jaahilka la dhigi jiray oo korkiisa arkidiibaan dhib lahay naagta korkeed la arkay dhibay leeda almaadatu thaalita maadadii saddexaadee jinaasada fii maa bay u maado tahay wax dhexdiisa yanbaqii haboon bacda dafi meydkii waa duugnay haddaan duugnay ka gadaal wixii loo baahan yahayna maadadaana ka hadlaysa almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fiimaa war gudihii ay u maado tahay yembaqii habboon bacda dafni dugidda ka gadaal kowa alistikfaar dembi dhaaf jerin lilmayiti meydkii loo dembi dhaaf jeriyo wa ducaau alla tuugid lahu meydkii loo alla tuugo yustaxabu waxaa la jeclaystay liman dad loo jeclaystay xadara dafna tugiddii yimid an yastakfira inuu u dembi dhaaf dalbo lilmeyiti qofkan dhintay wa an yas'ala inuu eebba u weydiiyo lahu meydka atahbiita sugid fi lmas'ala su-aashaan la weydiin doonay qabriga lagu weydiin doono jawaabteedii inuu eebba carabkiisa ku sugan meydka ayuu ilaah u weydiinaya daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuu nabiga yidhi istakfiruu u dembi dhaaf barya liakhiikum walaalkiinii dhintay wasaluu lahu ilaah waxaad u weydiisaan atahbiit jawaabta inuu ku sugmo fa inahu meydkii alaana hadda aan meesha dhignay baa yus'al la weydiinaya kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid akriya cinda alfaraaqi markii meydka laga faraxasho min adafni duugidiisa wa kaana bacdu salaf akhyaartii hore qaarkood wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaaha allaahuma yaa allah ilaahow haadaa maydkan cabduka addoonkaagii wa nasala waa degay bika adiga eebba u martinimo kuugu degay wa anta adiga eebba ana khayru mansuulin bihi inta la martiyee lagu dego qofka ugu khayr badan baa adiga ah ee hadduu maydkan kugu soo degay sooryaduu kaa rabo waa maxay fakfir lahu ilaahu u dembi dhaaf wawasic mudkhalahu meeshaan la geliyeyna alla waasici ka gadaal tasriixu lqabri aw taswiyatuhu maydkii markii la duugo ciddii ma la kuusa oo ma la fiiqasaan yeeloo kale mase dhulkaa lala sima khayr umuuri awsaduha intaa ka leeg a kor loo qaada dhulkana lagu tirtiri mahaa sidii annaga loo karoori jirayna la karoori kolkaa tastiixu lqabri qabrigii oo la taago ciiddii la buuro aw taswiyatu lkala simo yembaqii waxaa haboon an yusawa alqabru qabrigii in lala simo filardi dhulka liamrihi baa u daliila faridii nabiga sala allahu calayhi wasalama bitaswiyati alqubuuri xabaalihii la simidoodii buu faray filardi dhulka lala simo hayra ana tasniima alqabri qabrigii xoogaa kurus oo muuqdo loo sameeyo jaa-isun waa bannaan yahay wahwa tasniimku waxa weeye rafcu lqabri xabaashii koryeelideeda qadra shibrin taaka in leeg la kor yeelo musanaman isagoo sidii kurskii laysu duway wastaxabahu ljamhuur culammada inteedii badnayd waaba jeclaysatay sababtuna liana qabra nebiy nabiga xabaashiisa sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu wuxuuha musanaman sida kuruska mid loo akeeyo xogaa kor loo qaaday walaa ba-sa waxaan kaloon dhib ku jirin biwadci alcalaama calaama dejinteeda cala alqabri qabriga korkiisa dhagax iyo geed iyo wax in la kor saaro liyucrafa in qabrigii la aqoonsado bihaa calaamadii waxaa lagu calaamaynaa min xajarin dhagax iyo wanaxwiha dhagax wixii lamida liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalama calama wuxuu calaameeyey qabra cuhmaan ibni malcuun saxaabigaa jaliilka awalu muhaajirin maata bilmadiinat u ahaa sanata snayn min alhijra ayuu dhintay radia allaahu canhu ilaa xaggiisi raalliha ka noqdo bisakhratin dhagax buu nabiga ku calaameeyey dhagaxa maxaad u dhigi meesha haddii la yihi waqaala nabiga wuxuu yihi atacalamu waxaan ku aqoonsan bihaa dhagax meeshaan dhigay qabra akhi naas bay wada nuugeen kolka walaalkii firidaamuha walaalka cusmaan xabaashiisa ayaan ku aqoonsanayaa saasaa nagax u dhig wa adfilu waana duugi doona ilayhi walaalka cusmaan agti man maato wixii iga dhinto min ahli dadkayga wixii ka dhintana cismaanka kanaagtiisa yaan ku soo xabaalaya saasaa dhagaxa u dhigay saddex waxaa wey taxriimu jasiisi ilqabri qabrigii in la nuuradeeyo oo nuurad lagu shuba inay xaaraan tahay iyo walbinaa-i dhismo waxaan samayn jirnay caleyhi cala alqabri qabrigii korkiisii la dhiso labadaba inay xaaraam yihiinna baabkaanaan ka hadlaya taxriimu tajsiisi lqabri qabrigii nuuradeyntiisa sida guryaha la cadaynayo qabrigii loo cadeeyo la nuuradeeyo iyo walbinaa-i dhismo noocay u tahayo caleyhi qabriga korkiisa la dhiso yaxrumu waxaa xaaraama tajsiisu lqabri qabrigii nuuradayntiisa awal binaau dhismo caleyhi qabrigii korkiisii la dhiso daliilkii waa kana lima rawaa muslimun muslim wuxuu wariyey ayaa u daliila ana nabiya subanaha sala allahu calayhi wasalama nahaa nabiga waa ka reebay ummadda an yujasasa alqabru qabrigii in la nuuradeeyo aw yubnaa in la dhiso caleyhi qabrigii korkiisa waa reebay nabiga afar waxaa weeye karaahiyatu ljulus fariisasho karaahanimadeed cala alqubuur xabaalaha korkoodii lagu fariisto wey yukrahu waxaa la kaaday lilmuslim qof muslima loo kaaday an yajlisa inuu fariisto calaa qabri akhiihi lmuslim walaalkiisa muslimkaa xabaashiisa korkeeda inuu ku fariisto waa la kaaday aw yataahu inuu walaalkiis qabrigiisii ku joojiyo birijlihi lugtiisa daliilkiina waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi laa tajlisuu ha fariisanina cala alqubuur xabaalihii korkooda walaa tusalluu ha tukanina ilayha dhanka i kaa jirto ha u tukanin wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi lian yajlisa inuu fariisto axadukum idinka qofkiina calaa jamratin dhuxul nool korkeeda uu ku fariisto oo fa tuxariq ay dhuxusii gubto hiyaabahu dharkiisa ay nagi ka dhigto fatakhalas fatukhlis markaa takhlus ay u bambaxdo ilaa jildihi korkiisa ay ku dhegto dharkii dhammaysay ayaa khayr u fiicnaan badan min an yejlisa inuu fariisto calaa qabrin xabaal korkeed inuu fariisto inuu dhuxuldaba ku fariisto oy dharka dhammaysay jidhkiisa u baxdo ayaa uga khayroon shan waxaa wey taxriimu binaa'i ilmasaajid masaajid dhisideed xaaraamnimadeed cala alqubuur qubuurtii korkeedii masaajid laga dhiso wey taxriimu binaa'i ilmasaajidi masaajidii dhisideedii xaaraamnimadeedii cala alqubuuri xabaalo korkood laga dhiso yaxrumu waxaa xaaraama binaau lmasaajidi masaajidii dhisideedii cala alqubuuri xabaalihii korkoodii lagu dhiso iyo watukhaadii sureed faynusyo in la sameeyo caleyha xabaalaha korkooda nalal iyo faynusyo loo sameeyo labaduba xaaraam wey daliilkiina waa kan lagu xarimay liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yidhi lacana allaahu eebba raxmadiisiiha ka dheereeyo suwaaraati alqubuur naagaha xabaalaha taga iyo walmutakhidaati naagaha sameeyo calayha xabaalihii korkeeda almasaajid masaajidka sameeya iyo wasuruj faynusyo iyo nalal wey wa qowlihi hadalkii nabigana waa uu daliil u yihi lacana allaahu eebba raxmadiisa ha ka dheereeyo alyahuuda reerka magaca leh sababkuna waa maxay itakhaduu waa yeesheen qubuura ambiyaaihim nebiyaashooda xabaalahoodii bay masaajidda ka yeesheen umuna caaisha waxay tidhi yuxadiru maa hadalkan goortuu nabiga yihi iyo goortuu dhintay shan maalmood baa u dhacaysay kolkaasay tii yuxadiru maa inay ummaddu wixii yahuud samayso ayuu nabiga uga digayey lixtaxriimu nafshi lqabri qabrigii faayidiisa iyo wa naqli rufaatihi burburkii ku dhex jiree meydka oo meeshii laga qaado haddaan wax daruura a jirin meeshiisaa loo daynaya taxriimu nafshi lqabri qabriga faagidiisa xaraamnimadeedii wey iyo wanaqli naqli rufaatihi qabriga lafalafihii ku jiray oo meeshii laga rabo meel kale loo wado yaxrumu waxaa xaaraama nafsu lqubuur xabaalaha faagidoodii wa naqlu rufaati ahliha xabaalaha dadkii ku jiray burburkoodii iyo lafahoodii oo laga guuriyo meeshii aw ikhraaju asxaabiha xabaalaha dadkii ku jiro la bixiyo minha qubuurtii laga bixiyo ilaa lidaruuratin dhibaatada inay jirto maahe akidatin adag ka yudfana lamida in la duuga maydkii baa loo faagi karaa bilaa kasin dhaqid la-aan masalan saas oo kale kamaa yukrahu sida loo kaaday naqlulmeyd maydka guurintiisii alladii maydkan lam yudfan la xabaalin bacdu weli min beledin magaaladu ku dhintaa maydkiisii laga qaaday ilaa beledin magaalo kalaa loo qaaday ma banaana ilaa idaa kaana almanquulu ka loo raraa ilayhi isaga inuuga yahay moogiye axad alxaramayn laba xaram midkood ashariifayni qiimiga badnaa maka haddii loo raraayo nabadiyo caanawe aw ilmadiina haddii loo raraayo nabadiyo caanawe aw beyt ilmaqdis haddii loo raraayo kadaalika sidoo kale wey daliilkii waa liqowligii hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi adfinuu duuga alqatlaa dadkii la dilay fii masaaricihim meelaha dhinacooda la dhigay meelaha lagu duugow wallaahu aclam